بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبالتوفيق عنك بالله بأن آيات بقول لحدا يصبح إلى آيات بقول صدبات يليف آخر السورة سورة النساء آيات دي هروحي أهيد لكن الراسخون في العلم منهم هو علم كحيل ديرادي يوالمؤمنون هو مؤمنين yuminuuna way rumaynayaan bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qabli wlmuqiimiina asalaa kuwa salaada oogana si gaara loo ammaanaya wlmu'tuuna zakaata kuwa zakada bixiyaana way rumaynayaan iyo wlmuminuuna kuwa rumeeya bilaahi iyo walyawm alaakhir ulaaika dadkaa faraha badan sanutiihim ajran cadiiman ba alla markaa waxyigii ubaa lasii hadalhayaalo alla wuxuu yidhi inaa anagu awxaynaa waan u waxyoonay ilayka xaggaada kamaa awxaynaa ilaa nuuxi nuux iyo wlnabiyiina ambiyadii oo min bacdihi ka dambeeyey wawxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaadi ambiyadii qabaailka reer banu israail asbaadku waa qabaa'il iyo wa ciisa wa ayuuba wa yunusa wa haaruuna wa sulaymaana faatiinaa waan siinay daawuudan daawuud zabuuran kitaabka zabuur layahaan siinay waxay yidhaahdeen yahuud baa nabiga waxay ku yidhaahdeen nabi muuse dabadi wax nabi ahoo la diray ma jiro marka allah qayb waa looga jawaabay waxaa la yidhi intaasoo nabi baaba la diray oo nabi muuse hortiyo dabadi marka nabiyullaahi maxamed adugu waan baad ka mid tahay waxaanay kaa sheegayaan waxba ku yeeli mayso ambiyadaa faraha badan ee la diray yaa tahay inaa anagu awxaynaa waan diray nabiyullaahi maxamedow awxaynaa waan u wayoonay awxaynaa waan u waxyoonnay ilayka xaggaada kamaa awxaynaa saan ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux iyo wanabiyiina ambiyadii oo min bacdihi nuux ka dambaysay wawxaynaa waan u waxyoonnay ilaa ibraahiima iyo wa ismaaciila oo aabbayowgaa ah wa isxaaqa iyo wa yacquuba iyo walasbaadi ambiyaau bani israa'iil qabaailkii ree bani israil ambiyadoodii وعيسى عيسى وانوحيون وأيوبا وانوحيون ويونس وانوحيون وهارون وانوحيون وسليمان وانوحيون وآتينا واسين داود زبورا كتاب الزبور أنبياء ويفربدينهم أبو ذر صحابي قال لنا بالنبي ويديه وحيدي أنبياء كأجوه ريي هموها آدم بود ما النبي مرسلوها بويديه نعم بود aduu waxyaaba badan buu weydiiyey ambiyada tiradeedu waa imisu yidhi waa riwaayo nabiga laga sheegay kitaabkii aan ka soo fiiriyey mana daciifinin mana saxiix yeelin wuxuu yidhi waa boqol iyo afar iyo labaatan kun weeyaan imisaa rusula buu yidhi laba riwaa nabigu mar wuxuu ku jawaabay saddex boqol toban iyo saddex iyo saddex laba riwaayo wax kale oo qisooyin kale oo aan nabiga laga sheegino waxaa jira yidhi alfay alfin wamiatani wamiataa alfin laba kun oo kun waa laba milyan iyo laba boqol oo kun weeyaan baa la yidhi ambiyadu kuwaa intan inoogu daa riwaayadani kitaabkii aan ka fiiriyey ibnu kaiir riwaayada nabiga laga sheegay mana saxiix yeelin mana daciifinin abuudar weydiiyey marka ambiyadu inta inta qur-aanka lagu sheegay qiyaasta waa saddex waa shan iyo labaatan oo qaad la isku khilaafsan yahay nebigu wuxuu yidhi afar baa suryaaniin ahayd aadam iyo shiis iyo idriis oo akhnuuq loo yaqaano iyo nuux suryaaniyiin bay ahaayeen afarna carab bay ahaayeen huud binu cabdillaahi saalix binu asaf شعيب بن يوبب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أفرشاس عرب يهاري والنبي الله يهود وأكيد عاد لو دري وما يسن يمن تحق هذا أول وأحقاف ويه نبي الله سأل إحنا حلو دري ماشن حجازية أدحيسة الشام أدحيسة وهذا القرى شعيب نو حلو دري مدين يا الله دري صالح أم القرى بالله دري آه Eh, nebiguudna halkaasaa loo diray nabiyullahi maxamedna adduunkao dhan baa loo diray marka meeshan waxay ka dhigan tahay markay yahuuddu yidhaahdeen nabi la soo diray oon muuse ka dambeeyey anagu maba ogin yuu alla leeyahay intaasoo dhan baaba la soo diray wa rusulan rusul baanu diray qad qasasnaahum haddii war rusulanka xagga hore lagu cadfo waa sidaa meeshan waanu waxyoonaydiibay waxaynaa ilaa ibraahim marka war rusulan baanu qad qasasnaahum ka qisoonay calayka dushaada wax la yidhaahdo ficilkaa dambe qasasnaahuma ficilu fasirayo istiqaal baa la yidhaha ficilkaasaa waxay war rusulan rusul qad qasasnaahum waanu kaa qisoonay calayka dushaada min qablu hor rusushaanu kaa horreysay weye rusul kaa horreysay weye ama waktiga waktiga ka rusulan kaaga qisoonay baa jira qur kala warusula rusul qad qasasnaahum waan kaaga waan kuu sheegin calayka dushaada min qabl hor oo aayaddan ka hora warusula rusulna lam naqsusum lam naqsusum kama anaan qisoonin calayka dushaada uma anaan qisoonin yacni shan iyo labaatanka qur-aanka lagu sheegay aayaddan intii ku horreysay qayb lagaaga qisooday baa jira rusulna lagaagama qisoonin wa kallama allaahu alla wuu la hadlay muusaa muusa takliiman la hadlin rusulan rusul baanu diray mubashiriina arsalnaa rusulan rusulan rusul mubashiriina bishaareeya wamundiriina diga muxuu alla rususha u diray lianla yakuuna si uuna ugu sugnaanin linaasi dadka cala allaahi alla dusisha xujatun xujo bacda rusuli bacda irsaali rusul rususha waxaa loo diray inayna dadku dhihin ilaahu rusulna looma soo dirin oyna xujada halkaa ku helin yaa rususha loo diray wakalama allahu muusa takliiman qolada muctasilada oo falsafada ah ilaahay ma hadli kara yidhaahda ilaahay sidiisaba ma hadli kara yidhi kalaamkiisu waa mustamir bay dhaheen oo isagunbuu u qarsoon yahay xuruuf mabale bay dhaheen allah kuma hadli karo muctasiladaa sidaasi markuu nabigu durasuuna uu alla nabiga kula hadlay muuse waxay dhaheen geedka dhexdiisa yuu hadal ku abuuray baydi marka ma geedkaa dhihi ana allah geedkaa dhihi inii ana rabuka ma geedkaa ku dhih nabi muuse ma geedkaasaa dhih nabi muuse in badan yuu alla la hadlay yaa muusa sidaas yaa yaa muusa wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajilhu xataa yasmaca kalaam allah marka ilaahay sawd iyo xuruuf buu kula hadlay ambiyadiisa يا لنهر ايوه اليوم حين لو قدمني وادبوا شيء ذكروا بيلي ها وكا الله وحيد وكلم الله alle wuu la hadlay muuse muuse takliiman la hadlay waxaynu hadalhayna waxay muctasiladu yidhaahdeen allah kalaamkiisu sawdi xuruufna maba awoodo alla inuu hadlabay marka qur-aanku muxuu noqon qur-aankeenu wuxuu noqoni waxay yidhaahdeen malku jibriil baa tarjumay marka alfaada malku jibriil baa leh intuu macnihii alla fahamsiiyo malku jibriil yuu tarjumay waxba kama jiraan waa kuul iyo waxyoonay baa layidhi nabi muuse waa lala hadlay waa kalaamku waa sax wey marka muctasiladu waa khatar wey alimaam ascari raximah llah cali binu ismaaciil markii horuu muctasilada ku jiray markuu ka baxaya muctasilada saddex iyo toban sifuu sugay hadda labaatan bay qoladan yaahay saddex iyo labaatan sifo yuu sugay saddex iyo toban sifo mid mid waxaa la yidhahaa nafsaani shana salbiya toddobana macaani ama macnawi baa la yidhi sifooyinku sugay waxaa ka mid ahaa kalaam mutakalim samiic iyo basiir haddana macnahoodii dhabta ahaa ma siinin samiic iyo basiir waa cilmi guud mutakalimna sidaa muctazilo jiray kalaam xuruuf mal alimaamu eh, ashcari afatarjiif markuu yahay saddex boqol oo sano hijrada laga joogo yuu basradii uu ku dhashay ka tegey wuxuu tegey baqdaad madhabka wuxuu qabsaday axmed bin xambal yuu qabsaday kutub buu qoray alibaan can usuuli dayaana la yidhaahdo marka ashcariyadeennan hadda aynu haysano waa ibnu kullaab ibnu kullaab iyo imaam ashcari baa isku fikrada ah ibn imaam ashcari wuu iskaga tegey ibnu kullaab baynu hadda haysanaa imaam ashcari waxaan haysanaa kutubta taariikhda aha laga eego insha allah alimaam dahabi kitaabkiisa siyan aclaami nubal iyadoo ku qoran baan arki marka wakalama lahu musaa takliima sida ay qoladaasu yidhaahdeen alla maba hadli karayn marka kalaamka alle waa kalaamkii alle oo sawdi xuruuf aynu maqlayn rusulan baan diray mubashiriina bishaareeya wa mundiriina diga lianlaa yakuuna si uuna ugu sugnaanin linaasi dadka cala alle dushiisa xujatun xujo si aynu alle uga helin oo alla weli noomaba aadan soo dirin dee maxaanu kugu ciyaadudi lahayn bacda rusuli bacda irsaali rusul rusulsha la diray wakaan allahu alla wuxuu ahaaday casiizan kii qaaliba xakiiman oo falsan laakin illaahu alle yashhadu wuu ka markhaati yahay wuu qiri waa ka markhaati bimaa kii anzala ilayka adiga uu ku soo dejiyey anzalahu wuxuu ku soo dejiyey qur-aanka xaamilan bicilmihi alla cilmigiisi isagoo xambaarsan cilmigii alla u inoogu talagayn inaan baranno qur-aankaa xambaarsano inoo keenay walmalaaikatu malaaigtuna markhaatay ka yihiin og yihiin way qirayaan walmalaaikatu malaaigtuna yashhaduuna way qiri wakafaa bilaahi allah baa ku filan shahiidan markhaati ahaan niman yahuudaa nabiga u yimid oo waxay yidhahdeen waxaan adigu aada hadda hayso car waxaad yeeshaa balintaada bal cidda markhaati kaaga ah anagu sifadaada kuma hayno tawreed kuma hayno cidda markhaatiga kaaga ah bal noo sheeg bay yidhahdeen markaasuu alla yidhi dee anigaa markhaati ka ah, iyo malaaigta anigaa markhaatiga ah, qoladaasaa loo jawaabaya marka iyaga dee markhaati la-aantooda maxayba sheegiba waa baadil ku socdayaal wey laakiin ilaahu haddaydaan yahuuda idinku markhaati ka ahayn oydaan qidaynin allaahu allah baa yashhadu markhaati ka ah bimaa kii anzala uu dejiyey ilayka xaggaada anzalahu wuu dejiyey alla xaamilan bicilmihi cilmigii alla qur-aankoo xambaarsan qur-aankii inoogu talagalay in cilmigii inoogu talagalay inaan ku dhaqanno caqiide iyo camalba qur-aanka xambaarsan oo qur inoo inoowa sunnada nabiguna way fasirtay qur-aanka wlmalaaikatu malaaigtuna yashaduuna markhaatay ka yihiin wakafaa billaah allah baa ku filan shahiida markhaati ahaan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasaduu ka jeedsaday kana jeediyay can sabiili llahi alla wadadiisa qad dalluu way lumeen dalaalan lumid baciidan oo fog ficilka sadlayna dhowr goomaa sheegnay hadduu masarkiisu sujuud yahay waa jeedsasho haduu masarkiisu sadan yahayna waa ka jeedin wey oo mucadul marka kuwani waxaa wey way ka jeedsadeen wey in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasaduu ka jeedsaday can sabiililahi ilahay wadadiisii oo diiday dhabanka u duway qad dalluu way lumeen dalaalan mid baciidan oo fog ninka gaalkii markuu heer kaa gaadho dib damba uma soo noqonay in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wadalamuu dulmi sameeyey oo dhibaato badan geysay lam yakun illaahu alle ma aha liyakfira lahum kii u dhaafaya walaa liyahdihum kii ku hanuuninna ma aha dariiqan wado ilaa dariiqa jahanama jahanamo wadadeeda mooyaane khaalidiina fayha way ku waari abadan weli qofka gaalada dadka gaalada oo gaalnimada u qasay oo dulmiga faraha badan sameeyey allah wa watacaala u dambi dhaaf maayo wax wadowhu ku hanuunin ma jirto gaalnimadu gaalnimay sii dhashaa ilaa dariiqa jahanamo wey meesha lagu hanuuniyo laamtan qolada carabiyadu waxay yidhaha laamuljuxuud laamuljuxuud bay yidhaha waa diidda dhab a wey ina kuwa kafaruu gaaloobay wadalamuu dulmi sameeyey dulmi xoog leh lam yakun illaahu alle ma aha liyakfira lahum kii u dhaafi walaa liyahdihum kii hanuuninna maaha ariiqa waddo ku hanuunin maaha ilaa ariiqa jahanamo mooye wadada uu alla u diyaargareeyey ku hanuunayaanay qaadayaan waa ariiqu jahanamo oo adduunkana ariiqu jahanami qaadiyo wadadii jahanamo geyn lahayd yay maraya qiyaamahana wadada lafteedii bay maraya khaalidiina way ku waari fiihaa jahanamo dhexdeeda abadan weligood wa kaana wuxuu ahay daalika xukunkaasi cala allaahi alla yasiiran kii fudud wey inaanu ilaahay hanuuninin oo jahanamo wadadeeda ay maraan oo adduunkay hadda joogaan jahanamo wadadeeda waa xumaanta lala imanayo alla way u fududahay way u fududahay waxaa looga jeedaa wax qiimaha xagga alla kama way u fududahayda macnaheedu waxaa weeye wax qiimaha xagga alla kama leh qoladaas wakaana daalika xukumkaasi wuxuu ahaaday qoladaa wadada jahanamo martay xalallaahi alla dushiisa yasiiran tii fudud yaa ayuha nnaasu dadkiiyo qad jaa'akum arasuulu rasuulkii muxamed haabaa idiin yimid bilxaqi xaq buu idinla yimid run oo min rabbikum rabbigiina ka ahaatay ee fa aaminuu rumeeya xaqa yakun khayran lakum khayr buu idiin noqona icraabta ugu fiican waa sida in khayrantu kaana maxduufa ay khabar u noqoto haddaad saa yeeshaan wain takfuruu haddaad gaalowdaan ood xaqa diidaan fa ina lilaahi alla iwalarda ardada waxa ku sugan wa kaana allahu alla wuxuu ada caliiman ki og xakiiman aayadan dambe waxay tilmaamaysaa waxba alle ku yeeli maysaan bay tilmaamaysaa hadaad gaalowdaan oo xaqa mari weydaan waxaad alle ku yeelaysaan ma jiro yaa ayuha nnaas hadda innagana waa laynala hadlay ogow gaaladay ku soo degtay inagu dhihi mayno iyo yuhuud bay ku soo degtay innaga lafteenna ina sheegi aayad naas baynu soo naas ma nihi ha yaa ayuha nnaasu waxaa idiin yimid alrasuulu rasuulkii nabiylahi maxamed ah khayru khalqillaah bilxaqi buu idinla yimid run buu idinla yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisuuna ka yimid idinkala yimid faaminuu rumeeya yakun waxay noqon rumayntaasi khayran lakum tii idinka idin khayra wain takfuruu haddaad diidaan oo gaalowdaan oo gaalnimada xaggeeda xigtaan fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati maa fi lard waxba ku yeeli maysaan allah idinkuubay dusha idinka saaran tahay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og wax walba xakiiman oo falsan yaa ahlkitaab ahlu kitaabkiio laa taqluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina walaa taquuluu ha dhihina cala allaahi alla dushiisa markaad alla wax ka sheegaysaan ila alxaqa xaq mooyaane inama almasiixu nabiyullaahi masiix ciise bnu maryamo ahaa rasuulullaahi weye waa rasuul alleh wa kelimatuhu kelimadiisi weeye alqaa uu u soo riday ilaa maryama wa ruuxu ruuxu yo minhu min allahi ka ahaatay waa ruux isagu leeyahay wey ruux isaga ka soo go'day ma aha waa ruuxu alla u abuuray alla abuuray kelimaduna wiil baa meeshaa ka ahaanaye neefta meeshaa ugeeyo fii dirci jaybahaa waa lagaga afuufay waa kay tii war haddaad ilaahay taqaanaha i iman markii inii wiil baan ku siin waaka yidhi la iisoo dhiibay marka kelimadan waxa weeye kelimo xaggeed buu ka abuurmay oo allah subxaana wa tacaala markuu shay doono kun buu yidhaah ruux buu xaggiisa ka ahaatayna wey ruux ka soo goday ma waa ruuxda dee dadka ku jirto oo kale ile allay milka u yihiin marka qolada waxaa laleeyahay way ku xidheen yahuudi waxay yidhaahdeen maryamo waa zaaniyad bay yihiin wiilka ciisihiina waa waladujina yidhaahdeen e, nasaarana waxay yidhahdeen waaba ilaah bay yidhahdeen wiilkanu waa ilaah kuwa waxay dhaheen waa ina ilaahay kuwana waxay dhaheen waaba ilaaha laftiisii kuwana waxay dhaheen ilaahiyo bani aadam buu ka kooban yahay laahuud iyo naasuud wax la yidhaha laahuud qayb ilaahnimo ah iyo naasuud way xadgudbeen aada bay u xadgudbeen war iska ilaaliya xadgudba inagana waa sidoo kale inagana waa sidoo kale nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi laa tadruunii kamaa adrat innasaara ciisa bna maryam haygu xadgudbina hay buunbuuninina sida nasaara ay nebi ciise u buunbuuniyeen waa ilaah yidhaahda inamaa ana cabdullahi warasuuluhu nabigu addoon iyo rasuulnimo kor uma dhaafsiisna ilaahnimo ma agmaraya nabiyullahi maxamed waa bani aadam alla abuurayoo allihiisa u baahan wey markaynu ku saliyayn dee nabiyullaahi maxamed waa loo dembi dhaafay laakiin ducadan loo ducaynayo caqiid ahaan waxayna tusin inuu addoon allihiisa u baahan yahay bayna tusinaysa laa tadrunii kamaa adrat inasaara ciisa bna maryam inamaa ana cabdullaahi warasuuluh marna wuxuu yidhi laa uxibu an tarfacuunii fawqa manzilatii ana cabdullaahi warasuuluh marka adoon iyo rasuul haddaynu kor u dhaafino waa khatar adoon iyo rasuul fadligiisa waa khayru khalqillaahi ilaahay baa soo diroo aaminay waana adoonoo allihiisuu caabudaa khalaas intaasaynu kaga dayanayno yaa ahla kitaabi laa taqluu laa taqluu ha ku xadgudbina fii diinikum walaa taquluu ha dhihina cala allahi alla dushiisa ila alxaqa markaad alle ka sheekaynaysaan xaq dhihina oo wax weheliyaa jira ha dhihina ciise sidaas ma aha dhihina inama almasiixu masiix ciise bnu maryama ahi rasuulullah wey waa ku alla soo diray wa kelimatuhu kelimadiisii weeye alqahaa uu usoo dhiibay ilaa maryama oo kun buu yidhi wiilow meeshaa ku ahow buu yidhi iyo wa ruuxu ruuxu min xaggiisa ka hata waa ruux isagu abuuray fa aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wa rasulihi rusushiisana rumeeya ilaahi waa saddexa dhihina yahuuddu waa mucaanidiin yahuuddu waa mucaanidiin labada yahuud iyo nasaaradu way kala duwan yihiin yahuuddu allah bay dadka kala mid dhigeen in allaha faqiirun wa naxnu aqniya allah bay intay hoos u soo celiyeen bay dadka kala mid dhigeen nasaaraduna bani aadamkii iyo ilaaha kala mid dhigeen oo kor bay u qaaday aad bay u kala duwan laakiin taqdiirta weeye alaaatu waa khabar intahow nahyoonaada xumaanta iyo sharka ka nahyoonaada yakun khayran lakum khayr buu idiin noqon inama allahu allah ilaahu waaxid subxaanahu nazahnaa an yakuuna inuu u ahaaday lahu alla waladun ilmo waa inu ilaah ba yidhahna ciise maxaa yeelay abala-aan buu dhashay ciise waa inu ilaah ba yidhahna waxaa la yidhi ilaahay inuu walad yeesho wuu ka nasahan yahay maxaaba yeelay sabadii ardaduba leeyahay inama allah intahow nahyoonaada intahu nahyoonaada intahu nahyoonaada yakun khayran lakum bay idin noqon inama allaahu alle ilaahun ilaah wey waaxidun oo keliya intahu nahyoonaada reebtooma waanada qaata yakun khayran lakum bay idin noqon inama allaahu alle ilaahun waaxidun waa ilaah keliya subxaana Ah. alla wuxuu ka nasahan yahay an yakuuna inuu ahado lahu isaga waladun ilmo lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan maa fi lardi ardada waxa ku sugan wakahaa billaah allah baa ku filan wakiilan mas-uul ahaan qofka muminiinta dadka muminiinta mas-uul allah baa ugu filan uma baahna cid aan alla ahayn inay ilaah ka dhigtaan uma baahnaba lahu وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح مسيح كما سنتاج وكبرك شو سنتاج لما يدها كبر لن يستنكف المسيح عيسى كما سنتاج أن يكون إنه أهاده عبدا أدون لله الله سبحانه ولا الملائكة ملائكتنا كما سنتاج المقربون إيه ألا اللو دوين مقاليتها ألا اللو دوين والعاشين ومن يستنكف qofkii ka santaaga oo ka kibra man ystakib qofkii ka santaaga can cibaadatihi alla cibaadadiisa wayastakbir kibra waa islamide eh, fasayaxsuruhum alla wuu shirin ilayhi xaggiisa jamiican dhama nabiyulaahi ciisahan aada leedihin waa ilaah cibaadada alluu ku qasban yahay alluu caabudaa weligiina kama kibrin cibaadada marka axad alla caabudaay ilah agguu ka noqon ilah buuga caabudaay ma ilaahyo badan baa jira lan yastankifa almasiixu nebi masiix kama santaago kama kibro an yakuuna inuu hado cabdan lilah wala malaaikatu malaaigtuna kama santaagaan almuqarabuuna ee alla loo dhaweey in weligood alla caasiin waman yastankif qofkii ka kibra ka santaaga can cibaadatihi alla cibaadadiisa wayastakbir kibra fasayaxshuruhum alla wuu shiri ilah aggiisa jamiican dhamaan jamiican dhamaan inaga dad fara badanoo waxaa jira hadda cibaadada ka kibra oo kule dee culimadiiba arkayaan culimadu waxaa la yidhi dadkeenu culimadu waxoogay hoos bay arkaan waxaa la yidhi haweenka iyo ragga haweenkaa ka badan haddii wadaadada lagu darabay meel hoose u arkaan ogow rag badan ba culimada inay ka mid noqdaan oo la socdaan yaad ka kibri oo ka santaagsan ogow allahu akbar fa ama aladiina kuwa aamanuu وعملوا عمل فلي الصالحات عمل وناكسن فيوفيهم الله وقرد ما يستري أجورهم أجريها الكودة ويزيدهم ولبقوا زيادة من فضله أجري أي كسبدين وقرد ما يستري فضل الليل أنا وصينا صواب فربنا مصر عمل الصالح إن بدن بين الشاقل العمل الصالح لبشر تقولين أن يكون لله ألا الدرت وأن لا سمية شركه مركا كان مدقلك وأن يكون على سنة رسول الله bidcu markaana ka nabadgala faama aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan fayuwafiihim alla wuu u dhamaystira ujuurahum ajriyaalkooda wayaziiduhum wuu u ziyaadin min fadlihi fadligiisa iyo raxmadiisa waama aladiina kuwa istankafuu kibray san taagay madaxay taagay santaag weyn isticmaalnaa inagu wastakbaruu kibray fayucadibhum alla wuu cadaabi cadaaban cadaab aliiman oo kulun walaa yajiduuna heli mahayaan lahum iyaga xaalo usugnaaday min duun illahi ila keyrkii weliyan kaalmeeye walaa nasiiran gargaar qofku markuu gaal yahay wax u naxayaa ma jiro wax u naxariisani ma jiro gaalba hadduu yahay cid u naxariisan oo wuxu tari malaa'igtu way habaari allah subxaana wa tacaala lacnad buu ku riday dadka muminiinta oo dhan way wada lacnadaynayaan waa ayaan darana weeye qofkaasi وأما الذين كوا استنكفوا ككبري عبادة الله كسنتاج واستكبروا كبري وإسلامين fayucadibhum alla wuu cadaaba cadaaban cadaab aliiman oo kulun muliman xanuujiyo wey walaa yajiduuna heli maayaan lahum iyaga xaalo u sugnaan min duunilahi alla qaydkii weliya wax u kaalmeeya walaa nasiira wax u gargaara yaa ayuhanaasu dadkiio qad jaa'akum waxaa idiin yimid burhaanun xujo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahaatay waanzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiina nuura nuur mubiinan oo cad oo waa ismi faacilo mucaddaa ah, marka wuu cad yahay waxna wuu cadaynaya bay ka dhigan wuu cad yahay ku daa nabi llahi maxamed baa idin yimid waa burhaan yaa inoo yimid burhaan nuur baa inoo yimid waa waa qur-aankii kariimka ahaa waa inaan ka faa'idaysano ilaahay raxmadiisa yuu nabiy llahi maxamed inoogu diray oo qur-aanka inoogu keenay qur-aanku haddaan aqlino ajrigu inoogu filan yahay haddaan macnihiisa ku dhaqanno waa sidoo kale ilbaxnimadu xataa wax dadka saad ula mucaamaloon lahay saad il joog u noqon lahay wax walba quraanku aanku way nagaga filan yahi inaynu wax kala raadina maaho diin kale aan raadsanna maaha qur-aanka kariimkaa ah. iyo sunnada nabiga oo sharaxday iyo culimmada islaamka oo saxaabadii kow ka yihiin oo si fiican inoogu sharxay wey yaa ayuha naasu dadkiiyo qad jaa'akum waxaa idiin yimid burhaanun xujo waa nabiyullaahi maxamed min rabbikum rabbigin xaggiisu inooga yimid waa la soo diray waanzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiina nuura nuur mubiina waa qur-aanka faama aladiina kuwa aamanuu muminoobay rumeeyey bilaahi alleh wactasamuu qabsaday bilaah allay qabsadeen diintiisiibay qabsadeen tawxiidkiisiibay qabsadeen cibaadadiisiibay qabsadeen allay qabsadeen fasayudkiluhum alla wuu gelin fii raxmatin raxmadu minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wafadlin fadli sawaab fara badan wayahdiihim wuxuu ku hanuunin siraadan jid mustaqiiman oo toosan yahdiihim ileyh siraadan mustaqiimanta iyo ileyhdu waa isla mid xagga alluu ku hanuunin siraadan mustaqiiman buu ku hanuunin ihdina siraada almustaqiima waay muminiintii khayrkaa badan bay leeyihiin war qur-aanka kariimka a qabso ha ka santaagi wax kale diinaha ka dhigana sheekh ah, hebel baan waxaa ka maqlay hebel baa ku riyooday hebel baa ishaare ku arkay caqiidadii sheekh hebel baan haystaa eh, cadiqidii sheekh hebel maxay ku tari haddii sheekh hebel caqiidadiisu qur-aanka tahayo islaamka tahay de uu kaa cilmi badan yahay laakiin kaama xigo maxaad u qabsan caqiidadiisa haddayna diinta islaamka ahayna dee kaba baxba kasii fogo way faama aladiina kuwa aamanuu rumeeye bilaahi alla rumeeyey wactasamuu qabsaday bihi bilaahi qabsaday tawxiidkiisa iyo xadhigiisa qabsaday fasayudkhiluhum alla wuu gelin fii raxmatin raxmado minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wafadlin fadl wayahdihim wuu hanuunin ilayhi xaggiisuu alla u hanuunin wuxuu raalliga ka yahay buu ku hanuunin siraada jid buu ku hanuunin mustaqiiman oo toosan yastaftuunaka way ku cilmi weydiinayaan xagga dhaxalkiiyo waxaa qul waxaa tidhaa allaahu allah yuftiikum idin fidon fi kalaalati in kalaal waa qofka aan waalidkii iyo walidkii midna dhexlaynin ee qaraabadiisu dhaxli in imroun laysa lahu una usugnaan waladun ilmo walahu waxaa usugnaaday ukhtun walaal falahna waxaa usugnaaday nisfu maa taraka wuxuu ka tegey kala badh marka meesha waxaad garanaysaa laysa lahu waladun waa la cadeeyey waalidna malada waxaa ku cadaynaya gabadhu aabbaha la dhaxli mayso hadduu aabbuhu joogo gabadhu la dhaxli mayso marka inuu aabbihii meesha ka maqan yahay saasaa lagu ogaan yastabtuunaka way ku cilmi weydiin qul waxaa fi lkalaalati gablanka ruuxa gablanka in aabiy caruurtiisi iyo waalidkiis mina dhexlaynin in imruun qof halaka hadduu halaagsamo laysa lahu waladun ilma uuna u sugnaanin waalidkiina joogin garo o walahuna uu sugnaanin ukhtun walaal falaha nismaa taraka wuxuu ka tegi kala badh bay leedahay wa huwa wiilka laftiisuna yariha walaalku yariuha wuu dhaxli in lam yakun hadduuna usugnaan lahaa iyada walad wiilka laftiisu wuu dhaxli wax ka xijaaba ma jiro wax la qaybsani ma jiro wa wiilka laftiisu yarisuha gabadha uu dhaxli in lam yakun lahaa haduunasan waladun ilmo marka fain kaanataa hadday yihiin itnatayni labo gabdhaha wiilka dhaxlayahay falahumaa waxaa usugnaaday aulusaani ulusaan mimaa kii taraka uu ka tegey markaynu awalka suuradda awalkeeda waxaynu ku soo marnay gabadhu waxay dhaxli hadday gabadh keliya tahay nisbay bay dhaxli hadday ka badan yihiinna sulisan bay qaadan gabdhihii bintooyinkii uu waalidku dhalay gabadhii waa la sheegay laba wixii ka badan gabadh wixii ka badan laba iyo wixii ka badan laba wixii ka badanna waa la sheegay laba lama sheegin meesha marka meeshana loo qiyaasano walaalihii hadday sulisaan qaateen kii maydkii kuwuu dhalayna sulisaan bay qaadanayn walaalihii haddii mayd loo walaalihii walaalkood ulusaan haday qaadanayaan dee aabbahood ulusaanbay ka qaadan waba iyagaaba ka xigaba allah wuxuu leeyahay wahuwa yarisuhaa in lam yakun lahaa walad fain kaanat tasnatayn laba gabdhoodoo walaal ah hadday yihiin falahuma ulusaani ulusaan baa usugnaa saddex meelood laba mimaa taraka mayd ka dhintay gabdhihii uu ka tegey baa ka siixan jira gabdhihii walaalaha ahaa ee labada haday ah hadday ulusaan qaateen maydku labadii uu dhalayna ulusaan way qaadanayaan wain kaanuu hadday yihiin caruurta wax dhaxlaysaay ikhwatan walaalo rijaalan oo rag iyo wanisaaan dumara falidakari qofka lab waxaa u sugnaaday mithlu xadi lunsayayni laba dhadig dheeftood marka meesha waxaad garanaysaa waladu uma ahaa waa aabbiyo hooyey maydka la wadaageen ama aabbay la wadaageen waladu umaha wain kaanuu hadday wax dhaxlayaay ikhwatan walaalo rijaalan rag ah iyo wanisaaan dumar ah falidakari kalab waxaa u sugnaaday milu xadi lunsayayni labada dhegdegdheeftood yubayinu allah alla wuu caddeeyey lakum idinka an tadiluu lianlaa tadiluu si aydaanu lumin marka qolada reer kufaad reer basraad ee laada in la gooyey reer basraad ma ogola reer kufaad way ogol yihiin marka kuwa laada in la gooyo aan ogolan waxay dhihi karaahata an tadiluu laakiin laamta laada in la soo qadaro yaa aada macnuhu waadixyo carabiyada ku badan yubayinu llaahu alla wuu cadeeyey lakum idinka an tadiluu lianlaa tadiluu si aydaan u lumin yaa laydinku cadeeyey wallaahu allana subxaanahu watacaala bikulli shayin shayla arka kulligii caliimunka og wey wax walba wuu ogyahay ilahay wax walba ogaabaa saa idinku sharhay allah subxaana wataala